alxamdu lilaah rab alcaalamiin wsala allahu cala muxamed wcala aali muxamed wslama tasliima kaiira allahuma anfacna bima callamtana wcallimna cilma yanfacna wla tajcal ma callamtana wbalan calayna waqfir lana waliwaalidiina walilmu'miniina walmu'minaat baabu likhlaasi wa ixdaari niyati fi jamiici alacmaali walaqwaali walaxwaali albaarizati walkhafiya waxaynu bilaabaynaa baabkii ugu horreeyey baynu gelaynaa ee ka mid ahaa riyaadu saalixiinka allahna waxaynu ka baryaynaa inuu inoo dhammaystiro oo khayr inoogu dhammeeyo qasadka iyo niyadana allah inoo wanaajiyo qaala imaamu nawowiy raximah ullah baabu likhlaasi wa ixdaari nniya ay haada baabu likhlaasi kani waa ikhlaaska baabkiisii weeye wa ixdaari niyati iyo niyada in la soo xaadiriyo oo la keeno baabkeedii weeye fii jamiici alacmaali camallada dhammaantood ikhlaas lagu sameeyo ilaahay loo saafi yeelo niyadana la soo xaadiriyo niyo ilaahay dartii ah walaqwaali iyo odhaahyada dhammaantood walaxwaali iyo xaaladaha dhammaantood axwaashaasoo albaarisati kuwa muuqda ah waalkhafiyati iyo kuwa qarsoonba ah bimacnaa wax kastoo qofku qabanaayo oo markaa waxa weeye qurbo ah oo rabbi loogu dhowaanayo in lagula yimaado ikhlaas niyada allah loo saafi yeelayo niyo wanaagsanna lasoo xaadirinayo ikhlaas lala imanayo ikhlaaskuna waa saafiyeelis weeye markay culammadu tacriifinayaan marka ikhlaaska waxay yidhaahdaan waa tasfiyatu alcamali min mulaaxadati almakhluuqiin in camalka laga saafi yeelo laga madhnaysiiyo weeye oo laga badhax tiro makhluuqaadka inuu milicsanayo oo uu doonaayo dadka agtooda mansilo inuu kaga helo iyo sharaf ama uu doonaayo markaa waxa weye in la ammaano inuu doonaayo ka saafi yeelo oo ka badhax tiro oo inaanu ammaan cid kaga doonayn weji cid kaga doonayn mansilo iyo sharaf inuu agtooda ku yeesho aanu kaga rabin inuu doonaayo qura allah keligii inuu ugu dhowaado cid kale xataa inuu ugu dhowaado ciddaasi marka waxa weeye ay wax ku siiso ama uu wax kaga helo yacni marka aanu uga dan lahayn ammaan baa ugu yaro waa inaanu ammaan cid kaga doonayn yaa yani markaa sidaas yadaabay marka ahlucilmiga qaarkood ku tacriifiyeen bacdi kale waxay ku tacriifiyeen in la yidhaahdo waxa weeye waa ifraadu lxaqi subxaanahu wa tacaala fi ataacaati bilqasdi in marka ilaahay in allah marka waxa la keliyeeyo oo taacaadka lala imanayo iyo khayraadka lala imanaayo qasadka loo qasdaayo in marka waxa allah loo saafi yeelo oo loo barx tiro taasa waxay tahay yani marka ikhlaaskii bay tahay calaamaadka ikhlaaska culammada qaarkood waxay yidhahdeen ruuxa waa in ammaanta iyo caydu isugu mid noqotaa oo haddii la ammaano iyo haddii la caayo wayna farqi ka lahayn se laga soo wariyey sheikh ka mid a culammadii salafka wuxuu yidhi markaa ikhlaaska derajadeeda ma gaadhaysid ilaa ay noqoto akhlaaqdaadu ka akhlaaqi radiic ilmaha naaska jaqaya dabeecaddiisoo kale ilaa aad yeelato oo ammaanta iyo markaa waxaa weeye caydu ay isku mid ku noqdaan ilmo yaroo naaska shaqaaya haddii la caayo iyo haddii la ammaano farqi ma u leedahay wax farqiga ma leh yaa maantaba haddaad caayayso ma garanaayo in la caayaayo shucuurna naftiisa ka dareemi maayo haddama aragtaa haddii la caayo iyo haddii la ammaano isku mid bay u tahy codkaasun inuu maqlaayo mooyaane farqi uma kale leh akhlaaqdaadu ilaahay saasoo kale noqoto buu yidhi oo dabeecaddaadu saasoo kale noqoto yacni ikhlaaskii dhammays ka tirnaamahaysid marka baabka ikhlaasku aad iyo aad buu muhim u yahay asalna isaga camallada u ah camalaan ikhlaas ahayna lama aqbalo shuruudda camalka saalixa lagu aqbalayay ugu horraysaa ikhlaasku ikhlaasku ugu horreeya adilada ikhlaaska ku soo aroortayna aad bay u badantah marka maadaama camal walba uu gun u yahay qabuulka la aqbalaayo wuxuu markaa shiikhu doortay inuu ku bilaabo kitaabkan markaa uu qorayo baabka ikhlaaska inuu ku bilaabo baabulikhlaasi wa ixdaari alniyati fi jamiici alacmaali walaqwaali walaxwaali albaarizati walkhafiya camal kastoo camallada jawaarixda ka mid a iyo camal kastoo camallada qalbiga ah iyo odhaahyada iyo xaaladaha dhammaan waa in ilaahay loo saaf yeelaa yaa dadku inay ku arkaan waa in muraadkaagu aanu ahayn oo ay kugu ammaanaan waxaa laga soo naqliyaa bacdu salaf inay yidhaahdeen janaasadaad raacayso haddaad jeclaysato ehelkeedu inay ku arkaan ha raacin waayo ikhlaas kaama aha marba haddaad jeclaysato inay ku arkaan dadkii qaraabada la ahaa maydkaasi inay ku arkaan haddaad jeclaysato haba raacinba waayo ikhlaas ahay wax kalay kaa tahay yagaad agtooda markaa kaga doonaysaa mansilo marka waxa weeye waa siday baabka u adkaynayaan culammadii salafka qaarkood waxaa laga soo wariyey xadiiska keliya waxaan markaa u malaynayey inuu markaa hal niyo u baahan yahay waxaan ogaaday xadiiska keliya inuu u baahan yahay dhowr niyo dhowr goor in la niyeeyo waayo xadiiskii baan bilaabaa aanaan qasad kale lahayn qasad ilaahay dartii aan ku bilaabaa dhexda markaan marayo baa niyada iga baxsataa buuri waxaan u baahdaa inaan soo dabaalo oan haddana ikhlaaskii ku soo celiyo dhexda markaan marayo ayaa dee laga yaabaa inay noqoto annagaa wadana annagaa wadanna ya marka waxa weeye yacni waxaan ogaaday buuri halka xadiis inuu u baahan yahay dhowr goor markaysa markaa niyadii in la ilaasho oo mar qura in la niyeeyo ayna markaa u baahnayn ya shaytaankii wuxuu doonayaa inuu camalkii kaa fasahaadiyo camalka marka hore khayrka qofka inuu ka celiyo waa rabaa hadduu ka celin kari waayo ay noqoto camalkii inuu ku tallaabsado muxuu samaynayaa isagoo camalkii ruuxu ku dhex jiruu doonayaa inuu ka fasahaadiyo oo ka kharribo ya isagoo kharribayaana waxay tahay waxyaalo kaleu qalbiga kusoo tuuraya waxa hadduu markaa qalbigii aanu markiiba ka daaficin ee uu sameeyo istirsaal inuu la sii socdo oo niyadii markaysa ay la sii rafiiqdo oo wixii markaa ciddaasa ku eegaysa caynka caynka ah oo dabeed markaa uu is yidhaahdo markaa dabeedna iska giiji iswanaaji ya yacani waxa weeye dee waxay noqonaysaa camalkii inuu ka kharribmo taasay noqonaysa marka sidaas aawadeed waa in niyadii la hagaajiyaa weeye camal kastoo wanaagsanna ikhlaaskii waa u baahan yahay marka laga reebo qasadka niyada a lafteedu ilaa camal wanaagsan waa tahaye qasadkii qasad kale uma baahna si aan markaa dowriya tasalsul uga dhalan oo haddii la yidhahdo niyada khayrka la niyeynaya waa camal wanaagsana iyada lafteeda waa in iyadana niyo loola yimaadaa waxaa ka dhalanaysa niyadaana niyaha loola yimaado niyadana niyaha loola yimaado yacni ilaa maa laa nihaaya dhammaad yeelan mayso marka taas iyadu mustasran bay ka tahoo qasadkii marka hore khayrka la niyoonayey dee marka hore iyadu niyadii tahay niyadii marka waxa weeye in la yidhaahdo niya loo sii shartiyaa meesha iman mayso laakiin acmaasha kale oo dhan ha noqdaan camal muuqda ama camal eh, qarsoon ama ha noqdo odhaahiyo waxay u baahan tahay niyay u baahan tahay qaala allahu tacaala allah waxau yidhi wamaa umiruu lama amrin eh, ahlu kitaabkii ilaa liyacbudu allaha inay allah caabudaan mooye wax kale lama amrin eh, waxaa la amray inay allah caabudaan mukhlisiina waxay caabudayaan mukhlisiina xaalay u saafi yeelayaan oo u badhaxtirayaan lahu allaah ay u saafi yeelayaan oo u badhaxtirayaan addiina cibaadada xunafaa'a waxay markaa allah caabudayaan oo la amray inay allah caabudaan xunafaa'a xaalay ka soo iilanayaan baatil iyo shirki dhammaantii ka soo iilanayaan waa laba xaal mukhlisiina iyo xunafaa'a weji labaad xunafaa'a xaalay marka xujaaj yihiin oo xajinayaan oo marka xaniifka waa xaajiga ayay culamada qaarkood ay yidhaahdeen laakiin wejiga hore ay culimmadu u badan yihiin xanafkana asal ahaan waxaa la yidhahdaa maylka iyo iilashada ayaa la yidhaahdaa waxaa laga tilmaamayaa baatil iyo yacni markaa shirki dhammaantii inay ka soo iilanayaan wa yuqiimu asalaata iyo salaadda inay ogaan wa yu'tu zakaata iyo zakada inay bixiyaan saasun baa la amray wadalika diinu alqayima kaasi waa diinkii toosnaa weeye ta'dana waxaa loo geliyey lilmubaalaqa ayaa loo geliyey waa diinkii toosnaa weeye ama la yidhaahdo taadu waxa weeye waa taaniis laakiin diin baa looga jeedaa macnaha milla ayaa looga jeedaa oo waa markaa eh, diintii toosnayd bimacnaa milladii toosnayd weeye kaannahu in la yidhi waa lqayima sidaa la yidhi eh, culamada qaarkood oo taqdiir qadarayna waa jiraan waa diinu lmalaa'ikati alqayima laakiin waxba xaaje looma qabo taqdiirkaas in la qadaro in allahoo keliya la caabudo oo cibaadada loo keliyeeyo salaadda la oogo zakada la bixiyo waxa weeye diinkii toosnaa weeye wa qaala tacaala allah waxau idhi lan yanaala allaha luxuumuha walaa dimaa'uha lan yanaala allaha allah gaari maayo luxuumuha hilibkoodu gaari maayo neefafka nusugee la gowracayo hilibkoodu allah gaari maayo xagga allah loo kor yeeli maayo walaa dimaa'uhaa dhiigaggeeduna allah ma gaadhaayo oo xagga allah uma korayo walaakin yanaaluhu ha yeeshe waxaa gaadhaya allaah attaqwa taqwa ayaa gaadhaysa minkum xaalay taqwadaasi minkum xaggiinna ka ahaato xaggiinna ka timi caado waxay u lahaayeen baa la yidhi mushrikiintii markay nusuga neefafka hadyiga ah qalaan inay dhiigagga markaysa waxa mariyaan beytka ay mariyaan dhiiggii bay markaa waxaweye soo qaadayaan dabeedna markaasay markaa waxaweyan yani baytullaahi alxaramkay marinayaan iyagoo marka uga jeeda in waxaweeye markaa dee laga aqbalo ay uga jeedaan marka tii baa waxaa la tilmaamayaa inaan caynkaa la samayn waxa allah gaadhaye ee xagga allaha loo kor yeelaye allah aqbalayaana dee hilibkana ma aha hilibka xagga allaha looma kor yeelaayo dhiigaggana loo kor yeeli maayo waxaa loo kor yeelayaa waxa weeye waa marka ikhlaaska iyo marka camalka wanaagsan ee lala yimi kaasaanu ilaahay aqbalaya ibnu cabbaas waxaa laga soo naqliyey inuu yidhi lan yanaala allaha macnuu wuxuu dhacayaa lan yascada ilayhi xagga allah u kori maayo yacni markaa dhiigaggeeda iyo marka waxa weeye eh, hilibkeeduba yacni uma korin culamada qaarkood waxay dhahan allah ma aqbalayaa looga jeeda wuxuu aqbalayaa waa camalka saalixa weeye iyo ikhlaaska markaa loola yimi attaqwa minkum ayaa laga qaadanayaa laga deliishanaya ikhlaaskii waayo nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxu uhi attaqwa haahuna attaqwa haahuna attaqwa haahuna wa ashaara ilaa sadrih laabtiisaanu tilmaamay wa qaala tacaala allah wuxuu yidhi qul waxaad tidhahdaa in tukfuu haddaa qarisaan maa fii suduurikum waxa laabihiinna ku sugan haddaa qarisaan aw tubduuhu ama aa muujisaan waxa laabihiinna ku sugan yaclamhu allah allah waa ogaanayaa waa og yahay allah wax allah ka qarsoon ma jiraan marka waxaa soo gelaya wixii laabaha lagu qarinaayey waxaa soo gelaya ama ikhlaaskii ama riyaagii in camalkan ilaahay dartii looga jeedo iyo in cid kale mansile iyo sharaf lagaga doonaayo mid walba allah waa og yahay waana markaa waxa weeye garanaya siduu og yahan uga abaalmarinaya xadiiska koowaad wa can amiiri lmu'miniina abi xafsin cumar bni alkhataabi ibni nufayl ibni cabdilcuza ibni riyaax ibni cabdillaahi ibni qurti ibni rasaax ibni cadiy ibni kacb ibni lu'ay ibni khaalibin alqurashiyi alcadawiyi radia allahu canh waxa uu sheikhu yihi raximah ullah waxaa bukhaari iyo muslim ka soo wariyeen amiir ilmu'miniin oo abi xafsin ah waa kunyadiisiiye oo cumara bni alkhataabi cumaro ina khataaba ah khataabkuna inuu nufayl yahay nufaylna ina cabdicuze yahay cabdilcuzaana ibnu riyaax yahay ina riyaax uu yahay rabaax ma aha waa riyaax cabdulcuzaana marka uu yahay ina riyaaxu yahay riyaaxna ina cabdilaahi yahay cabdilaahina ina qurti yahay qurtina ina rasaax yahay rasaaxna ina cadi yahay cadina ina kacbi yahay kacbina ina lu'ayi yahay lu'ayina ina khaalib yahay alqurashiyi oo quraysh loo nisbeeyey oo quraysh ka dhashay alcadawiyi bani cadiyin loo nisbeeyey oo jilibkaas markaa waxaa bani cadiyi bni kacbin ahaaday radia allaahu canhu wuxuu taxay sheekhu nasabkii markaa cumar bnu ibnukhadaab ayuu taxay waxaanu sheegay marka laqabka ah amiiri oo khulafada iyo madaxda muslimiinta u talinaysay ciddii ugu horraysay ee khaliifo ah ee lagu magacaabay amiirilmu'miniin waxa uu ahaa cumar bnu khataab buu ahaa ama abubakar waxaa la odhan jiray isaga wakhtigiisii khaliifatu rasuuliillaahi sala allahu aleyh wasalam baa isaga la odhan jiray marka wa awalu man summiya min alkhulafaa'i biamiiri almu'miniin yacni saa lagu magacaabay ayuu ahaa adigu sariyaadka waa laga horreeyey marka waxa weye cidda sariyaadka u madaxda noqotay ciidamada gaadadee la diraayo waa amiir yacni waxaa la soo naqliyaa saxaabi kale oo marka lagu magacaabay laakiin dee imaaro juz'iya ayay marka ahayd cumar wuxuu ahaa ina khataab ayuu ahaa bani cadiyin baanu ka dhashay marka jiribkii waa bani cadiyin qabiilkii guudna waa quraysh weeyi nisbada marka la nisbaynaayo in marka waxa weeye qabaa'isha loo nisbeeyo ayay carabtu isticmaali jirta oo isticmaalkii qadiimka ahayd ee carabtu isticmaali jirtay waxay ahayd waa alintisaab ila alqabaa'il waa in qabaa'isha marka waxa loogu abtiriyo saas iyadaabay ahayd yacnii berigii dambey soo korodhay mudunta iyo magaalooyinka in markaa loogu abtiriyo loo nisbeeyo laba dariiqayna kale ahayd baa la yidhi oo cajamtuna waxay caado u lahayd in magaalooyinka loo tiiriyo iyo beledada ayaa cajamtu caadadoodu ahayd carabtuna waxay ahayd xagga qabaa'isha ayay ahayd waynu arki doonnaa iyadoo la kulminaayo oo labadu marka ay kulmayaan nisbada marka loo nisbaynayo qabaa'isha qabiilka guud baa marka hore la sheegayaa ka hooseeyaana marka dambe la dambaysinaya alacam faalakhas sababtu waxay tahay ka guud waxaa la doonayaa dee in la wada garto ka hoose haddii la sheegana waxaa dhici karta dadka qaar inayna garan marka jaranjarrada saasaa loo soo marayaayo xagga caamkaa laga soo bilaabayaa guud oo la odhanaya alqurashiyi dabeedna alcadiyi la odhanayaa waayo alcadiyi keliya haddii la odhan lahaa ama la hormarin lahaa waxaa dhici karta dadka qaar inaynay garan waar cadigu waa ayo yuu galaa haddii la gartana faa'iide ku jirtaa ma jirto alqurashiyi in la raaco haddii marka waxa weeye la gartana alqurashiyi in la raacsiiyo laga daba keeno faa'iida kuma jirto saas aawadeed baa ka caamkaa la hormariyaa waxaan kaloo baraarujinaynaa asmaada marka la sheegaayo oo ibni marka waxa weeye ay ku jirto asmaada dhexdooda oo labadii calam ay u dhaxayso sida aragtaan hamsada lama qoro laakiin akhrinta marka la akhrinayo hadday noqoto isimkii hore inaad isku taagto isimka dambe inaad hamsada akhrido waa loo baahan yahay laxni faaxisha waxa ah dadka qaarkood waxay akhriyaan binu inay yidhahdaan binu binu wax jira maaha in la binu markaa fulaan binu fulaan oo la yidhaahdo kale binu nufayl sax maaha ibni waa in la yidhaahdaa marka taasina waxa weeye waa arrin loo baahan yahy laga baraarugsana baraarugsanao layska ilaaliyo shayga saddexaad aynu baraarujinaynaa waxay tahay isimka marka waxa weeye ibnu ay daba taalla cidda marka waxaa loo nisbaynayaana uu yahay marka aabbihii oo calam kale ka dambeeyo ibnidani laga sifeeyey calamka hore iyo magaca hore isimkaa la tanwiinin maayo oo lama odhan karo nufaylin ibni alcabdilcusaa nufayrin ibni la odhan maayo waa qalad waxaa markaa laazim ah biduuni tanwiin in la akhriyay markaa laazim ah oo layahaa nufayl ibni cabdilcuza bni riyaaxin yacani waxaad akhrinaysaa xarake keliya sababtuna waxay tahay isimkan maadaama la sifeeyo ibni lagu sifeeyo ibnigaana aabbihii daba yaallo xaalka noocaasa waxa weeye tanwiintu waa dhacaysaa siday idaafadaba u dhacaysay markan sifadana u dhacayso markanna ay u dhacayso yacni markaa sidaas yadaa waa siday marka culammada carabiyadu marka ay sheegaan yani marka waxa weeye saas yada wey waatu odhanaayo ibnu catiya alfiyadiisa wa alifu bnin wabnatin wasfan xudif ka xadfi tanwiinin ka zayd ibni khalaf wuxuu yidhi alifka ibnin iyo ibnatin wasfan xaal la sifaynaayo xudifa waa la xadfay alifka yacni ma alif baa la odhanayaa oo waa alifu ayaabisa mise waxa weeye hamze in la yidhahdaa laazima waa mas'alo markaysa marka waxaan iska yacni culammadii hore ay isku hayeen oo ahlucilmiga qaarkood hadda innaga waxa mashhuur noqotay uun dee qawlkii labadii qowl mid ahaan ayuunbaa caan noqday oo waxaa laga yaaba dalabatulcilmigu inay la yaabaanba in waxa weeye la yidhaha hamzadu waa alif laakiin mutaqadimiintii qaarkood baa qabay hamzadu inay alif tahay oo odhan jiray xurufta carabigu waa siddeed iyo labaatan xaraf laakiin alifkaa laba faraar leho alalifulyaabisa iyo alifullayinu u kala baxaa alalifulyabisa waa alifka xarakaadka aqbalaya hamsada weeyaane alalifu layina waa alifka madka ah ama xarfuliin ka cabir ama xarfumad ka cabir labadaba waa yahaye yacni markaa kaas weeye waa alifu layina saas aawadeed baa markaa faraa uu odhan jiray caynkaas odhan jiray isagoo culammadii mutaqadimiinta ka mid ahay carabiyada saas aawadeed baa ibnulambaari uu kitaab qoray alifulqaci iyo alifulwasl cunwaankiisa la yidhahdo saas aawadeed baa ibnu caiya ya alfiyadiisa marka waxa naxwiya sarfiga ah uu leeyahay wa alifu bnin wabnatin wasfan xudif marka waxa weeye alifkaa waa la xadfi buuri waa hamsada ka kaynu naqaano qowlka kalena waa jira laakiin qowlka kale aynaga agteenna caan baxay oo layahay waa sagaal iyo labaatan yacni waxa weeye hamsadii alifkuna labay keliyihin ka xadfi tanwiininka zayd ibni khalaf yacni xaaluu la mid ahaaday tanwiinta la xadfaayo oo markaa sida marka ahaatay waxa weeye zayd ibni khalaf ahaatay zaydin ibni khalaf la odhan maaye zayd ibni khalaf baa la odhanayaa marka taana saas yadaa weeye sheikhu marka waxa weeye xadiidka matnigiisa ayuu raaciyey qaala samictu rasuula allahi sala allahu aleyh wasalama yaquul fadaa'ishiisa iyo ashyaadaas hadda waxa weeye waa mashhuura waa la garanayaayo almacruuf laa yucaraf waa casharat lmubashariin biljanna ayuu ka mid ahaaday waana waxa weeye khaliifadii labaad weeye waxa weeye marka waa afdalu hadihi alumma marka nebiga laga yimaado abubakarna laga yimaado waa shakhsiga saddexaad ee ummadda ugu fadliga badan cumar bnu khataab fadaa'il fara badanna waa u soo aroortay ina ashaytaana layafraqu minka ya cumar in allaha jacala alxaqa cala lisaani cumara wa qalbi yacni waxa weye fadaa'il badan baa nebigu u sheegay calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa mulhamu hadihi alumma ummaddankii la ilhaamin jiray qad kana fii man kana qablakum min alumami muxaddasuun fain yakun fii ummatii axadun fahuwa cumar marka wuxuu ahaa marka ummaddankii la ilhaamin jiray buu ahaa qala samictu rasuul allahi sala allahu aleyh wasalam yaquul wuxuu ihi waxaan maqlay rasuulka ilaahay sala allahu aleyh wasalam yaquulu xaalu odhanaayo inama alacmaalu ay inama sixatu alacmaali camallada asixitaankoodu waxay ahaadeenoo qura biniyaati qaar niyooyinka ku sugan bay ahaadeen wax kale kuma sugnaa wa inama likulli imri'in shaksi walba waxa u sugnaaday sugnaadayoo qura maa nawaa ay alladii nawaahu ku niyeeyey ama manwiyuhu niyadiisu shaygu niyeeyey ayaa u sugnaaday ama maa nawaahu faman kaanad ku kastay ahaatay hijratuhu hijradiisu uu beledku joogay ka haayirayo oo ka hijroonayo oo u hijroonayo markaa waxa weeye beled kale ilallaahi xagga allaah ay ahaatay inuu allah markaa aawadii markaa u hijroonaayo wa rasuulihi iyo rasuulka ilaahay sala allahu aleyh wasalam inuu hijroonayo kay niyadiisu xagga allah iyo xagga rasuulka ay ahaatay yacni qasdan wa camalan ayuu ahaatay fa hijratu hijradiisu ilallaahi xagga allah bay ahaatay wa rasuulihi xagga rasuulkiisay ahaatay ay sawaaban wa ajran xagga sawaabkii ajarka xagga allah bay ahaatay oo allah baa ka abaalmarinaa waman kaanad ku kastay ahaatay hijratuhu hijradiisu lidunyaa adduunyo daraaddeed ay ahaatay liajli dunya yusiibuhaa xaalu adduunyada haleelaayo bimacnaa doonaayo u qasdaayo inuu haleelo adduunyadaasoo gaadho aw imra'atin ama qof dumara aawadeeda ay ahaato yankixuha xaaluu qofkaa dumara guursanayo bimacnaa u qasdaayo doonaayo inuu guursado fa hijratuu hijradiisu ilaa maa haajara ilayhi kuu u hijroonaya intuu ka ahaaday ayay ahaatay oo bimacnaa waxa weeye sawaab ku heli maayee waxaa adduunyada ah ee u hijrooday ayuunbuu markaa waxa weeye yeelanayaa ee markaa wax sawaab iyo ajara ku heli maayo muttafaqun calaa sixati waxaa laysku waafaqsan yahay saxiixnimadiisaa laysku waafaqsan yahay waxaa kale jiro laba tacbiiro muttafaqun calaa sixatih iyo muttafaqun calayhi ahlucilmigu waxay yidhahdaan muttafaqun calayhi haddii la yidhahdo waxaa loo jeedaa bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay saasaa muraadku yahay oo loogama jeeday yidhaahdeen mustalaxu xadiiska markay kaga warramayaan muttafaqun calaa sixatihi in laga tilmaamaayo muttafaqun calayhi marka la yidhaahdo muraadku saa maaha inkastay ka laasimaysa bay yidhaahdeen oo xadiiska haddii bukhaariiyo muslim isku waafaqaan in sixadiisana la ysku waafaqay waa ka dhalanaysaa ummadduna isku waafaqday way ka laasimaysaa sida qaalibka ah inkastay jirto markaysaga axaadiis aan badnayn oo macduud ah oo marka waxa weeye bukhaariiyo muslim iyagoo isku waafaqay culammada qaarkood sixadooda ay caalaqeen ay ka yara hadleen laakiin iyaguna waa wax yar oo naadira weeye wanaadiru laa xukma lah laakiin hadda wuxuu u keenay cibaarada sidii sariixa ay ku ahayd muttafaqun calaa sixatihi waxaa la ysku waafaqsan yahay saxiixnimadiisa rawaahu xadiiskan waxaa soo wariyey rawaahu waxaa soo wariyey xadiiskan imaama almuxadisiina muxadisiinta labadoodii imaam baa soo wariyey labadii imaam baa soo wariyey marka la akhrinayo alifku waa dhacaya imaam almuxadisiin saas aawadeed baa markaa maadaama iltiqaa'u saakinaynka alifku u dhacaayo ay luqsi ka dhigaan laqad daafa cabdallaahi bilbeyti sabcan waxaja min annaasu alkiraamu alafaadilu siday luqsiga ku noqotay waxay tahay cabdallaahi baa la akhrinaya haddii cabdaallaahi la akhrin lahaa de waadix bay noqon lahay laakiin maadaama nudqiga lagu dhawaaqaya laqad taafa cabdallaahi ay tahay qoraalka alifka waa la qorayaa ya ishkaal waxaa samaynaysa luqsigan yacni maxaa looga jeedaa waa maxay faacilkan kordhigani muxuu yahay marka waxa weye waxaad garanaysaa markaad aragto sidaas in waxa weeye meesha alifu tasniya inuu ku jiray yacni ayaad garan rawaahu waxaa soo wariyey imaam almuxadisiin muxadisiinta labadoodii imaam baa soo wariyey abu cabdillaahi eh, oo ahaaday marka abu cabdillaahi moxamed ibnu ismaaciila bni ibraahiima ibni almughiirati bni bardisba aljucfiyu albukhaariyu imaamka koowaad waa maxamed ibnu ismaaciil ismaaciilkaasna ina ibraahim yahay ibraahimna ina mughiiro yahay mughiirana ina bardisba yahay bardisbana waa magac farisi ah bardisba waxaanu la macno ahaa azaaric kii wax beerinayey ayuu la macno ahaa bukhaari wuxuu ka soo jeedaa bukhaara ayuu ka soo jeedaa eh, bukhaara waxay ka mid tahay waxa weye jumhuuriyaadkii sufiyaadku markaa uu haysan jiray ayay markaa ka mid tahay awowgiisii horena wuxuu ahaa eh, awowgiis u awowga ahaa waa berdisbe majuusi buu ahaa majuus buu ahaa kuwa dabka caabuda ayuu ahaa aabbihiis oo ismaaciil ah awowgii oo mukhiiro ah islaamay waxaanu ku islaamay gacanta markaa alyamaan ibnu akhnas aljucfi ninkii amiirka ahaa ee la odhan jiray ayuu gacantiisa ku islaamay sidaasaa nisbada aljucfiyu ay ku timi oo waa walaa u islaam oo nisbada marka qabaa'isha loo nisbaynaayo waxaa noqon karaa qabiilkaa inuu ka dhashay oo saliib yahay u dhalad yahay wuxuu kaloo noqon karaa inuu mawla u yahay walaaguna waxa weeye anwaac weeyaanoo waxaa jira walaa'u cataaqatin iyo walaa'u xilfin iyo walaa'u jiwaarin iyo walaa'u islaamin yacni marka anwaac buu u qaybsamaa waxaa jira walaa xorayn ah alwalaa'u luxmatu ka luxmati nasabi laa yubaac walaa yuhab waa ka asalka ah walaa'u cataaqa waxaa jira walaa'u xilfin inuu ciddaa la xulafoobay waxaa jira walaa'u jiwaar inuu la dirsay waxaa jira walaa'u islaam walaa'u islaamku waxa weeye shakhsigu cidduu markaa gacantiisa ku islaamee islaamnimadiisa u sababta ahayd ama isaga ama waalidadii inay islaamaan u sababta ahayd ayaa loo nisbayn jiray iyadoo laga tilmaamayo yacni walaagaas inuu ka dhexeeyo nooc qaraabo ah ka dhigan inuu ka dhexeeyo waayo dee mannu ku leeyahayoo xorayn markaysaa markaa weeye nooc kale ah jasadkii marka waxaa ma xorayne haddii xorayntii jidhka la xoraynaayayba walow cataaqatin ayuga timi dee nafta in la xoreeyo cubuudiyada marka waxa weeye khayrullaahi in addoon loo noqdo la caabudo yacni marka waxa waxaweye xoraynta laga xoreeyo allah keligii inuu caabudo la baray dee ciddaa bartay naftiisay xoraysay iyo qalbigiis maadaamay taas xoraysay dee isagana walaa in la siiyo la yidhaahdo walaa buu leeyahay oo walaa lagu magacaabo sida noocaasa ayay ku timi marka jucfi waa qabiil carbeed weeye sida loogu nisbeeyeyna saa weeye waxaynu baraarujinaynaa sidaa aragtaan aljucfiyu iyo albukhaariyu waxaa la hormariyey jucfi baa la hormariyey magaca muslimna waa arki doonaa alqushayriyu annaysaabuuriyu beledka iyo qabiilka qabiilkaa la hormariyey culammadu waxay yidhahdeen markay labada nisba kulmaan ka qabiilka iyo ka beledka waxaa la hormariyaa ka qabiilkaa la hormariyaa ka beledkana waa la dambaysiyaa asal ahaanna intisaabka xagga markaa qabaa'isha carbeed waxay isticmaali jireen qabiilada inay u abtirsadaan ya taasay marka isticmaali jireen cajamta ayaa waxay ahaayeen inay beledada u abtirsadaan beledada inay u abtirsadaan laakiin markii dambe cajam badan ay islaamtay waxay noqotay nisbadii yacni waxa weeye magaalooyinkan aad loo degay in markaa nisbada marka waxaweye muduntuna ay marka carabtii ku soo badato ayay noqotay laakiin asal umay ahayn marka aljucfiyu saasaa qabiilka loo hormariyay albukhaariyu oo beledkaana loo dambaysiyey wa abulxusayni moxamed ibnu alxajaaji ibni muslimin alqushayriyu naysaburiyu iyo abulxuseyn oo muslim ibnu xajaaj ah ibni muslim waa alqushayriyu qushayr loo nisbaynaayo waa qushayr ibnu kacbin yacni loo nisbaynaayo annaysaabuuriyu oo naysaabuur marka waxaa loo nisbaynaya beledkaas waxaanu markaa muslim isagu ahaa qabiil carbeed buu ka soo jeedaa qushayr ibnu kacbin la odhan jiray oo waxaa la yidhahdaa asxaabu lummahaati sitta ama asxaabu alummaati sitta kutubta markaa lixda ah ee waaweyn culammada marka aliftay waa bukhaariyo muslim iyo afarta sunani afarta sunanna taqliib baynu u leenahay wa ilaa jaamica tirmidigu sunan maahe waa jaamic jaamic weeye carab waxaa ka ah keliya muslim shanta kale midna carab maaha diinkan ciddii barata ee ku dadaasha ee ilaahay ku kaalmeeyo ayaa ku soo baxaysa maaha caraboo keliya markiisaa ku soo baxaysa maaha yacni waxa weeye intaa la leeyahay bukhaaraa soo wariyey abu daawuud baa soo wariyey nasaa'i baa soo wariyey ibnu maaja baa soo wariyey midna carab maaha dhammaantood waxay ahaayeen cajab may ahaayeen laakiin dee ilaahay diinka ciddii markaa waxa weeye ku dadaasha ee marka waxa weeye ku camalfasha ee markaa qaadata ee markaa waxa weeye ijtihaad iyo jiddina la timaada ayuu ilahay ku ciseeyaa ina allaha la yarfacu bi hada alkitaabi aqwaaman wayadacu bihi aakhariin fii saxiixayhima waxay ku soo wariyeen labadooda kitaabee saxiixa ah alladayni huma asaxu alkutubi almusannafa labadaasoo ahaaday kutubta markaa la qoray ee xadiis laga qoray kuwa ugu sixada badan ahaaday oo kutub xadiis laga qoro labadaa kitaab saxiix albukhaari iyo saxiix muslim baa ugu sex badan waxaana labada sii mansilo weyn saxiixulbukhaariga ayaa sii mansilo weyn xadiisku macnaha uu inoo tilmaamayo si kooban haddaynu wax uga tilmaanno xadiisku mas'alo weyn buu ka hadlayaa waa niyada ayuu ka hadlayaa yaa caadada culammaduna waxay ku dareertay kutubaha ay qorayaan in badan inay ku bilaabaan xadiiskan inama alacmaalu binniyaat yacni marka aad bay markaa u dhacdaa sidaasuu haddana shiikhu ugu bilaabay camalladu waxay ku ansaxayaanoo qura niyooyinka marka taqdiir baa loo baahanayaa sixatulacmaal miya mise waa kamaalulacmaal camaladuma way ku dhammaystirmayaan niyaadka markaa in lala yimaado mise waa ku asaxayaan labada weji markaysaga waa la yidhi jamaahiirtu sixaday qadareen madaahibta qaarkood sida xanafiyadoo kalena kamaalkay qadareen saddexda madhabood iyo ahlulxadiiskuna waxay qadaraan sixay qadaraan labada wejina waxa fiican sixada in la qadaro ayaa fiican asixitaanka camalladu waxay ku xidhantahay niyaadka hadduu camalku bilaa niya yahay wuxuu noqonayaa khayru saxiix midaan ansaxayn camal kasta oo lala imanaayo oo qurbo ah oo rabbi loogu dhowaanayo ilaaba ilaa waa in niyada lala yimaadaa haddii kale camalkaasi wuxuu noqonayaa midaan ansaxayn buu noqonaya waxaa laga reebaya waxyaalaha turuugtae laga tegayo sida macaasida in laga tago layska daayo sida najaasaadka in layska maydhayo ashyaada noocaasi asixitaankoodu niyadu shardi uma aha way asaxayaanoo qofku dembigii waa ka badbaadayaa isagoo markaa niyadii taqarrubka ahayd aan la iman waayo waxaa looga jeedaa najaasada in la suuliyana isaalatu najaasaa loo jeedaa najaasadiina waa suuliya waa iska maydhay najaasadii ku daadatay waa iska maydho marka waxaan waa iska nadiifiyey nadaafadaasaana loo jeediyey macaasida in laga tagana in laga madhnaadoo laga tagoo la iska daayo ayaa muraad ku ahaa marka marba hadduu iska daayo oo macsidii ka dheeraaday dembigii waa ka badbaadayaa ha yeeshee sawaabkiiyo ajarku wuxuu ku xidhnaanayaa niyada waa laba shay camalkii qofku marka waxa weeye dembigii in la kama bixin ma aha markaa in la odhanaayo haddii aanu niyeynin kama bixin ee waa aasim zinadii buu ka tegey dulmigii buu ka tegey ribadii buu ka tegey yacni xantii buu ka tegey laakiin niye allah dartiisa ugama tegin masalan kumaba soo dhicin ba inuu sameeyo aasim baa taho maad niyeyn la odhan maayo laa calayhi walaa lahu dembina looga qori maayo ajarna looga qori maayo marka waxa weeye camalladaa turuugtaa in ajar looga qoraa waxay ku xidhan tahay niyadii inuu la yimaaday ku xidhan tahay haddaanu niyadii la iman ajarkii heli maayo ajarkii heli maayo laakiin dembigu ka badbaadaya taasna saas yeelan wey niyada waxay yidhahaan culamadu waxay u qaybsantaa laba qaybood waa niyat lcibaada iyo niyat lmacbuud ama qasdu alcibaada iyo qasdu lmacbuud mid waxay ku saabsan tahay cibaadada in la niyoodo waana ta fuqahadu aad uga warramaan oo markaa cibaadadii la niyoodo waa markay leeyihin niyadu maxay tartaa waxay tartaa waxa weeye waa tamyiiz tamyiizu alcibaadaati can alcaadaat laba shay baa ku suganoo cibaadaadkay caadaadka ka soocaysaa shaygu inuu caado noqdiyo inuu cibaado noqdo niyadaa kala saaraysa maydhashada janaabada laga maydhanaayo iyo maydhashada marka waxa weeye ruuxu marka qabowsi isaga maydhanayo iyo nadaafad suurada camalka waa isu egtahay oo mid walba jidhkaa biyihii la wada marinaya hadda maaragta laakiin maxaa kala saaray waxaa kala saaray midna qurbo maxay ku noqotay iyo cibaado rabbi lagu caabudaayo midna ay ku noqon weyday waxa weeye waa niyadii midna niyatu taqarrubkii baa la socoto niyo ee allah in loogu dhowaado ayaa la socoto midna lama socoto marka tamyiizu lcibaadaati can ilcaadaat baa ku sugan shay labaad baa ku suganoo tamyiizu lcibaadaati bacdiha can bacd cibaadaadka qaarkoodba qaarka kale in laga sooco laba ragcadood baa tukatay labadii ragcado mar waxay noqon kartaa faralkii subaxa mar waxay noqon kartaa adaa subaxay salaadii mu'addaa iyadoo ah salaad eh, faralkii subaxa inaad tukanayso inay maqdiyo iyadoo ah oo aad qallaynayso inaad laba ragcadood markaysaa subax aad tukanayso faralka ahaa mar waxay noqon kartaa sunno raatibay noqon kartaa ama marka waxa weeye sunnadii qabliyada ahaydee subaxay kuu noqon waxay noqon kartaa laba aad ku nadartay oo markaa si eh, nadarka ku waajibay ayay noqon kartaa waxay noqon kartaa naafilo mutlaqay noqon kartaa intaa mid walba maxaa kala soocaya ila suurada camalka waa isu egyiheen niyadaa kala soocaysa waa tamyiizu cibaadaati bacdiha can bacd shaygu inuu faral yahay inuu sunno yahay iyo nooca noocaw yahay tacyiinka la cayimayo yaa ma duhur ba ma casar ba ma maqhrib ba ma cisha ma sunna ma qadaaba ma adaaba kullu daalika markaysaa niyadii baa kala saaraysaa taa hore waxay ku saabsan tahay qasduulcibaada cibaadada in loo qasto marka nooceeda in loo qasto tacyiinkeeda in lala yimaado yani waxa weeye ma faral ba ma sunna yani faral hadday tahay ama sunno tahay noocay ka tahay in la sii niyeedo kullu daalika waxay soo gelayaan yani waxa weeye qasduulcibaada waana ta fuqahadu aad uga warramaan nooca labaad niyadii waa soo gelaysaayoo nooca labaad waa maxay waa qasdulmacbuud cidda marka cibaadadan lagu caabudaayo in loo qasdo oo isaga la niyoodo in isaga looga jeedo waa laga cabiro alikhlaas laga cabiro ikhlaaska laga cabiro wey marka xadiisku labadaba daliil buu u yahay in cibaadadii marka waxa la niyoodo oo loo qasdo ya iyo in marka waxa weeye cidda lagu caabudaya allah inay tahay keligii loo qasdo yadaan cid lagu ladhayn laguna lamaalaynin labada arrinba waxay noqonayaan sharti inama alacmaalu binniyaat niyada la'aanteed markaa camalkii asixi maayo taqdiirka sixa la qadarayo dalaalatu iqtidaa baa la yidhahdaa oo haddii hadalka taqdiirka la qadarayo haddaan la qadarin uu noqonayo midaan run ahayn ama midaan saxiix ahayn in waxaa la qadaraa lagama maarmaan bay noqonaysaa waxaana la yidhahda dalaalatu iqtidaa ayaa la yidhahdaa wa innama likulli imri'in maa nawaa shakhsi walba waxaa u sugnaaday wax niyeeyo hadduu shar niyoodo shar bay u noqonaysaa hadduu khayr u niyoodona khayr bay u noqonaysaa hadduu istusnimo niyoodo istusnimay noqonaysaa iyo shar bay noqonaysaa iyo shar bay noqonaysaa nooc shirki ah shirku lasqar ya akhwafu maa akhaafu calaykum ashirku lasqar hadduu khayr niyoodona khayr bay noqonaysaa marka qof waliba wuxuu niyoodo ayuu leeyahay khayr iyo sharba saasaana lagu abaalmarinaya faman kaanat hijratuhu ila allahi wa rasuulihi fa hijratuhu ila allahi wa rasuulih ka hijradiisu xagga allah iyo xagga rasuulkiisa ay ahaatay oo qasadka markaa sidaa u qastay eh, hijradiisu waxay noqonaysaa sawaab ahaanna xagga allah iyo xagga rasuulkiisaay noqonaysa oo allah baa ka sawaabinaya oo ka ajar siinay ilaahay dartii hadduu markaa u hijroonaayo iyo rasuulka inuu gacan siiyo iyo rasuulka markaa waxaan inuu markaa kaalmeeyo u tago waxay noqonaysaa inuu markaa sawaabkiisa iyo ajarkiisa yeelanayo ka hijradiisu ahaatay adduunyo inuu helo adduunyo daraaddeed u hijroonayey ama gabadh inuu guursado daraaddeed u hijroonayey hijradiisu waxay noqonaysaa waxaa adduunyada ahay uu hijrooday xadiiska waxay sheegaanoo mashhuura culammadu nin saxaabiyaa jira bay yidhaahdeen oo markaa waxa weeye soo hijrooday ninkaana sababta hijradiisu waxay ahayd gabadh markaa ummu qays la odhan jira u jeclaadaa layidhi markaasi aan ku guursado markaasay waxay tidhi inaad islaamto aad markaysa waxaad soo hijrooto mooyee yaa si kale ii guursan maysid ilaa aad soo hijrootay i guursan maysid bay tidhi ummu qays baa odhanaysa ninkii baa soo hijrooday gabadhii way hijrootay ninkiina waa ka hijrooday qisada noocaasa u sabab ahayd bay yidhahdeen inkastoo culammada qaarkood ay yidhaahdeen sababnimadu qisadu waa jirtaa asaalatan laakiin xadiiska inay sabab u ahayd riwaayo saxiixaa looma hayo bacdu ahlicilmi baa saa yidhi almuhim saxaabada qaarkood waxay ninkaa waxaan u naqaanay muhaajir ummi qays ninkii ummu qays u hijrooday ya ummu qays daraaddeed ninkii u hijrooday khulaasadu waxay tahay haddii markaysaa markaa adduunye loo hijroodo oo qasadkuu yahay adduunye daraaddeed in loo hijroonaayo ama gabadh la guursanayo daraaddeed in loo hijroonaayo waxay noqonaysaa sawaab iyo ajar inaan lagu helin waxa adduunyada ah ee u hijroodu leeyahay suuradii camalku hijradii ha u ekaato oo makaha ka soo hijroodo oo madiinaba ha u soo hijroodo yacni sawaabkii kuma helayn hadda camalku suuradu waa isaga egyihin saas yadaa wey oo haddii la yidhaahdo markaa qisadaasaa u sabab ahayd maxaa adduunyada loogu daray waxay noqonaysaa markaa lafteeda in lahay adduunyada waxaa loogu daray in laga tilmaamaayo xukunka in la caam yeelo la rabo oo leeyahay adduunyo wixii loo hijroodaaba waa noocaasoo midhan yacni sidaa looga jeedo laga tilmaamaayo ama la yidhaahdo labada arrinba waa wada jireenoo yacni gabadhana waa inuu gursado waa doonayey dee maal lafteeda marka waxa maal laftiisana inuu helo waa rabay oo gabadha ayaa marka waxay ahayd gabadh ama xoolo leh ama wax la mid ah ya yacni waxa weeye insaan la yidhaahdo laakiin tacmiimka ayaa fiican xadiiska markaysaga walow sababnimaduba ha sugnaato fardan wa taqdiiran xadiisku waa xukum caam ah oo daliilku inuu leeyahay sabab inuu leeyahay ma gaar yeelayso wajzim biidkhaali dawaati sababi warwi can ilimaami dannan tusibi waxaad goysaayoo jazmisaa qatcisaa yacani nusuusta sababta u saaxiibkaee sabab ku timi oo ku soo aroortay yacni waxa weeye sababtu inay gudagelayso caamna tahay qatci oo sababtu waxba ma khasiisto alcibratu bicumuumi lafdi laa bikhusuusi sabab tixgelin waxa le lafdiga caamnimadiisee sababta gaarnimada oo tixgelin gaara male marka waxa weye waa xukum caama oo ummadoo dhan u yaalla weeye cid ku gaara marka xukum cid ku gaara ma ah hijradana asal ahaan beled in laga hijroodo beledu kufri oo loo hijroodo beledu islaam waxaa kaloo taabic u noqonaysa beledu bidca ama beledu markaa fisqi in laga hijroodo beledu taaca loo hijroodo ama beledu sunna loo hijroodo ayaa raacayse laakiin asalkii waxaa jiri jiray beredu kufri in laga hijroodo oo beledu islaam loo hijroodo marka waxa weeye ta noocaasi yani waxa weye mid mashruuca weeye wakhtiyada qaarkoodna waa waajibaysaaba oo laba sharti haddii la helo waxay noqonaysaa waajib ashartu alawal waa in diinta yani markaa shacaa'irteedii iyo waajibaadkeedii inaanu tamakunaynoo qaarkood loo diidayo lagu kantaroolayo oo laga mancinayo walow waajib quraba ha loo diidey mar labaadkana uu kari karo inuu hijroodo labadaa sharti hadday dhammaystirmaan hijradaas waxay noqonaysaa waajiba bilijmaac siduu xaafid ibnu kasiirba ku sheegaayo aayadda suuratu nisa tafsiirkeeda ina aladiina tawaffaahum almalaa'ikatu daalimii anfusihim qaaluu fiima kuntum qaaluu kunna mustadcafiina fi alard aayadda iyo labada aayadood ka dambaysa siday markaa sheegayaan marka dee waxa weeye labadaa shardi haddii la helo waxay noqonaysaa hijradu waajibatun bilijmac bay noqonaysa culamo kalena ijmaaca waa soo rareen oo saasay u soo rareen hijraduna mansuukha ma aha saynu arki doonno ee waxa weeye waa baaqi haddaba taasi waa hijrada waxaa la yidhaahdaa waa hijratu beled waxaa jira marka waxaweye hijro la yidhaha hijratu sayi'aat xumaanaha in laga hijroodo marna waxaa laga hijroonayaa ciddii xumaantu ku sugnayd ama makaan ha ahaato ama ashkhaas ha noqotee marna waxaa laga hijroonayaa xumaanta lafteedii macaasida iyo xumaanta iyo fisqiga iyo gaalnimada iyo nifaaqa iyo riyaaga in laga hijroodo laga dheeraadaa yadu waxa weeye waa hijro farducayn ah hijradan kale beled laga hijroonayaa mar bay waajibtaa marna ma waajibto dadka qaar bay ku waajibtaa dadka qaarna kuma waajibto waayo shuruuday ku xidhan tahay haddama aragtaa laakiin hijrada markaa xumaanta laga hijroonayaa hadday gaalnimo tahay hadday munaafiqnimo tahay hadday macaasi tahay hadday fisqi tahay in laga hijroodaa xumaanta waxa weeye waa markaa fardu cayn weeye walmuhaajiru man hajara maa naha allaahu canhu waa hijro yacni wakhtiyadoo dhan waajib ah fardu caynna ku ah calaa kulli shaksin yacni markaa taas weeye waalmuhaajiru man hajara man hajara sayi'aat muhaajiru waxaa ka xumaanaha ka hijrooda marka waxa weeye taasi waa hijro iyadu fardu cayn ah weeye xadiiska labaadu can ummi almu'miniina ummi cabdillaahi caaishata radia allahu canha qaalat qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam ummu lmu'miniin waxay ka mid ahayd ummahaati lmu'miniinkay ka mid ahayd oo markaa zawjaadkii nebiga sala allahu aleyh wasalam ayaa waxaa la yidhahdaa ummahaatu lmu'miniin baa la yidhahdaa wa aswaajuhu halkana waxaa ka laasimaysa nebiguna sala allahu aleyh wasalam inuu mu'miniinta aabbahood yahay maadaama zawjaadkiisu ay yihiin yacni ummahaatu lmu'miniin ay yihiin saasaa ka laasimaysa qira' ahaanna waaba la akhriyeyba aayaddan wa huwa abun lahum sida laga soo wariyey saxaabada qaarkood inay akhriyeen oo ubayi wakhayruhu ay akhriyeen sida laga soo naqliyey marka culammadu waxay yidhaahdeen isma diidayso nebigu marka waxa weeye in la yidhaahdo mu'miniinta aabbuu u yahay oo aabboo kale uga dhigan yahay waa xagga raxmadda iyo naxariista iyo ra'fada laga tilmaamayaa aabbe uma aha marka la yidhi waxaa loo jeeda xagga nasabka maa kaana muxammadun abaa axadin min rijaalikum walaakin rasuul allahi wa khaatama annabiyiin marka ubuwada kala duwanoo alubuwatu almanfiya waa ubuwatu nasab ubuwada la nafinaye la diidaya waa tii nasabka ubuwada la sugayaana waxa weeye waa diiniya midna waa tiiniya midna waa diiniya yani waxa weye tii marka waxa weye xagga dhoobada loo nisbeeyey waa tii nasabkee waa la nafiyey oo taasi ma jirto aabbe uma aha cid markaa mu'miniinta raggooda ka mida ragga marka waxa mu'miniinta ah ka mid a aabbe uma aha nebigu sala allahu aleyh wasalam laakiin xagga ra'fada iyo raxmada marka laga eegaayo yacni aabboo kaleu ka dhigan yahay xagga aabbu uga yahay inama ana lakum bimansilati alwaalid waa tii xadiiska kuso aroortay can ummi lmuminiina ummi cabdillaahi kunyadeeda ayaa ummu cabdillaahi ahaa caaishata radia allaahu canha qaalat waxay tidhi qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay wuxu uhi yagzuu jeyshun ilkacba rasuulka ilaahay waxa uu yidhi calayhi salaatu wasalaam yagzuu waxa ku duulaya jeyshun ciidan baa ku duulaya alkacbata kacbaduu ku duulayaa fa idaa kaanuu bibaydaa'a min alardi markay ku sugnaadaan bibaydaa'a meel bannaan ay ku sugnaadaan meeshaa bannaanoo min alardi arlada ka ahaatay oo arlada ka mid a yuksafu waa la goynayaa biawwalihim kooda horaa lala goynayaa dhulka wa aakhirihim iyo kooda dambaba waa lala goynaya dhammaantood waa lala jaraya dhulka dhulkaa la go'aya qaalat waxay tidhi caaisha radia allahu canha wa ardaaha qultu waxaan idhi yaa rasuul allaahi allah rasuulkiisiiyow kayfa yuksafu biawwalihim wa aakhirihim see loola goynayaa koodii ugu horreeyey iyo koodii ugu dambeeyeyba wa fiihim aswaaquhum yaduu ka mid yahay oo uu dhexdooda ku jiro aswaaquhum ay marka ahlu aswaaqihim suuqyadooda kuwii u ehelka ahaa yani dad suuqa uun iskaga socdo oo markaa waxa weye iyagu muraad kale aan lahayn ee inay marka waxaweye sayladdiiyo meeshii wax lagu kala iibsanayay inay tagaan yacni markaa doonaya ama laga tilmaamayo waxa weeye assuuqa dadka markaysaa waxaa dee laga yaabo inay dadka iska raacaan oo ama xoolaha u kaxeeyaan ama iskala socdaan yani oo laakiin qasadkan aan u socon yani iyagay ku dhex jiraan waman laysa minhum iyo cid aan ka mid ahayn hadday ku dhex jiraan see loola goynaya qaala wuxuu uhi nabigu calayhi salaatu wasalaam yukhsafu biawwalihim waa lala goonayaa kooda ugu horreeyey ciidankaas kacbada ku duulaaya wa aakhirihim iyo kooda ugu dambeeyeyba arlada waa lala goynayaa suma yubcasuuna dabeedna waa la soo saaraya calaa niyaatihim niyooyinkoodaa lagu soo saaraya yaa oo kii niyo xun u socday oo inuu marka kacbada soo dumiyo u socdayna niyadiisii xumayd ee dembiga ahayd ayaa lagu soo saaraya kii aan u socon marka qasadkaas ee isagu markaa qasad bannaan u socday isagana niyadiisi baa lagu soo saarayaayo dadkanuu la socday dembigoodii loo qaban maayo laakiin cuquubada hore way ku wada dhacaysaa muttafaqun calayhi xadiisku waa laysku waafaqsan yahay bukhaariyo muslim baa isku waafaqay haada lafdu lbukhaariyi kanna waa lafdigii bukhaari wey xadiisku wuxuu tilmaamayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu sheegay ciidan kacbada ku soo duuli doona oo markaa waxa weeye arlada lala goynayo saasuu sheegay xadiis kalaa jiroo sheegaya kacbada ciidan xabashii inay ku soo duuli doonaan oo kacbada markaysaga ay dumin doonaan kuwaas maaha ka xadiiskani sheegaya waxaa la odhanayaa labada zaman baa kala duwan zamanka zaman ka horeeya ayay kuwan imanayaan markaasi arlada lala goynaya zamankaa dambe arlada lala goyn maayo waayo wakhti marka waxa dadkii mu'miniinta ahaa yacni meesha waxa weeye markaa ay ka baxeen oo waxa weeye kacbadii ay dayacantay oo cid ku dawaaftay iyo cid u tukataa toonna ayna jirin ayaa kuwan dambe marka ay duulayaan sidaas aawadeed maadaama ay taas tahay iyaga waxa weeye markaa waa u suura gashaa inay kacbadii dumiyaan ciidan camaaryeelayo fara badan bayna meesha ku tegayaan oo waxa weeye aakhirkoodu joogo markaysagaa badda awalkeeduna uu joogo yacni waxaweye kacbada joogo dhagax kastay markaa dumiyaan midba siduu mid ugu dhiibaayo baa badda lagu guraa badda lagu guraa kaasi waxa weye waa aakhiru zamaanka weeye waxa weeye kacbadii xaaladda noocaas ah cid waxa weeye xurmaynaysa oo ixtiraamaysa oo ku dawaafaysa oo ku cibaadaysanaysa ma jirto sidaas aawadeed baana cadowgii yani marka waxay duminayay aan cuquubada loogu soo dedejin arlada loo goyn kuwan marka arlada la gooyo waxaa markaa xadiisku sheegayaa dad aan qasadkaa xun u socon oo lala goynayo oo ku jira inay jiraan waa cuquuba qadariya cuquubaadka sharciga ah qofka dembiga sameeyey keliya laga jaraa laakiin cuquubada qadariga ahi tacummu saalixa wa taalix haddii marka cuquubaadkii sharcigaha la oogi waayo oo xumaantii layska qaban waayo an nahliku wa fiina asaalixuun qaala nacam idaa kasura alkhabas miyaanu halaagsamaynaa iyadoo marka waxa weeye ama anuhlaku miyaana la halaagayaa iyadoo marka dad saalixiin inugu jiraan haa hadday dadka xumi farbataan wattaquu fitnatan laa tusiibanna aladiina dalamuu minkum khaasa waxaa looga jeedaa tacummu caama taasaa laga tilmaamaya marka waxa weye markii hore inta lala wada gooyo ayaa cid walba niyadooda lagu soo saaraya ciddii niyo wanaagsan lahayd niyad wanaagsan baa lagu soo saaraya ciddii niyo xun lahaydna niyada xun baa lagu soo saaraya xadiiskanoo kale daliil uma aha dadka qaarkood inay yidhaahdaan haddii cid xumi marka waxa weeye ay dhex gasho dad wanaagsan waa laysla wada qarxinaya ama waa laysla wada dilaya waa la wada laynaya oo dee hadhow niyaadkoodaa lagu soo saaraya oo tani waxa weeye dee dadku waxay samaynayaan ma ah wixii allah marka waxaweye isagu yeelo ma aha inay de adiga ku bannaantah allah isagaa khalqiga abuurtay isagaana markaa dilaya almuxyi waalmumiit waa isaga laa yus'alu camaa yafcalu wahum yus'aluun saas aawadeed yacni inuu markaa yidhaahdo ruuxu yacni markaa waxa weeye sida hadduu maadaama allahba wada la wada gooyey oo sidaa ku wada laayay anna waxa weeye waa wada layn karaa dee sax ma aha adigu addoon baa tay takliif saaran yahay dhiiggoodu ciduu xaaraan yahay inaad layso yacni waa mid lagu diiday wey waman yaqtul mu'mina mutacammidan fajazaa'uhu jahannamu khaalidan fiiha waqadiba allahu calayhi walacanahu wa acadda lahu cadaaban cadiima cumuumaadka adillada tilmaamaysa ya marka waxa weeye xadiiskani xujo u noqon maayo saas aawadeed waa ta odhanaayo markay fuqahada qaar doonaan inay ka daliishadaan yani marka waxawe tacsiirta yani waxa weeye cuquubo yani sharciya fulinta markaysaa lagu wada fulinaayo cid aan samayn iyo ciddii samaysay lagu wada fulinayo xadiiskan ay dooneen inay u daliishadaan waatay culamada qaarkood ka jawaabeen sida shuraaxda axaadiistu ay qorayaan ibnu munayirna uu yidhi ibnu xajar iyo yani cumdatulqaariga iyo khayrkoodba ay ka soo naqlinayaan waa hajma samaawiya laa tuqaasu bihi alcuquubaat alsharciya waa hajmo samaawi ah oo cuquubaadka sharciga ah marka waxa mid looga qiyaasanaya ma aha marka waxa weeye taasna mid waxaweye laga daliishanaya ma aha yacnii haddii ay dhacdo in la isla wada qarxiyo way jirtaa in niyaadkooda lagu soo saarayo laakiin ruuxii qarxiyeyna maxaa la soo saarayaa isagoo waxa weeye cid dhiiggoodu dhowran yahay isagoo dilay oo qaatil camdi aho maadhar ah ayaa aakhire isagana la soo saaraya xadiiska saddexaad waa can caaishata radia allahu canha qaalat qaala nabiyu sala allahu aleyh wasalam nebigu waxau uhi laa hijrata bacda alfatxi hijro ka dambaysa furashada maka la furanayo hijro ka dambayso maka laga hijroodaa khusuuskeeda ma jiro waxaa loo jeedaa hijro maka laga hijroonayaa markii maka la furtay dabadeed ma jirto way dhammaatay hijradii maka laga hijroonaayo liannahaa saara daara islaam sababtuna waxay tahay daaru islaam bay noqotay oo beled islaam bay noqotay macno looga hijroodaa markaa meesha ma taalo walaakin jihaadun wa niya ha yeeshe meesha waxaa ku sugan oo baaqi ah jihaadun jihaad baa baaqi ah wa niyatun iyo niya baaqi ah wixii khayraadkaa la niyoonayo yacni marka ayaa baaqi ah waida stunfirtum haddii marka waxa weeye bixitaan laydinka dalbo inaad nafiir samaysaan oo aa markaa jihaadkii u baxdaan fanfiruu baxa muttafaqun calayhi xadiiska waa laysku waafaqsan yahy bukhariiyo muslim baa isku waafaqay wa macnaahu alimaamu nawowi waxau yidhi macnaha xadiisku wuxuu yahay laa hijrata min makkata hijro maka laga hijroodaa ma jirto markii la furtay dabadeed liannaha saarat daara islaam sababtuna waxay tahay daaru islaam bay noqotay marka xadiiska loogama jeedo hijro beled gaalo laga hijroodaa yacni waa dhammaaday muraadku ma aha oo kaasi waa baaqi waxaana u daliila cumuumaadka adilada aayaadka qur'aankii waa u daliil in hijradii ay baaqi tahay oo aan la nasakhin hijradii axaadiista nebiguna sala allahu aleyh wasallam waa u daliil waayo aayaadkan sheegaya hijrada waa aayaad caamma wakhti kuma gaar aha ina aladiina tawafaahum almalaa'ikatu daalimii anfusihim qaaluu fiima kuntum qaaluu kunna mustadcafiina fi alard yacni waxa weeye waxay ku saabsan tahay waa deliil caam ah cid kasta oo sifadaas yeelata ayay ku dhacaysa xilli kuma gaar aha lamana nasakhin waa muxkama axaadiista nabigana sala allahu aleyh wasalam nebigu wuxuu sheegay laa tanqaticu alhijratu maa quutila alcaduw hijradu go'i mayso inta cadowga gaalada lala dagaalamayo hijradu go'i mayse baaqi bay tahay hijrada beledka gaalo laga hijroonaya waa baaqi ma go'ayso riwaayo kale waxay sheegaysay laa tanqaticu alhijratu xataa tanqatica atawba walaa tanqaticu atawbatu xataa tatluca ashamsu min maqribiha hijradu go'i mayso ilaa towbaddu ay go'do towbadduna go'i mayso ilaa qoraxdu galbeed ka soo baxdo meeshay ka dhacayso ilaa ka soo baxdo marka hijradii waa baaqi beledka gaale laga hijroonayay mid baaqiya weeye beledada gaalada in laga hijroodo weeyaan labada shardi hadday dhammaystirmaanna oo qofku markaa waajibaadkii diinta aanu wada tamakunayn in loo diidaayo gabadhii xijaabkeedii loo diidaayo laga mancinayo loo diidaayo shacaa'irtii diinta in la muujisto loo diidaayo waxay noqonaysaa hijradu inay waajibto yacni haddii istitaaca ay raacdo oo qofku hijradiina kari karo waajibaadkii diinkana laga mancinayo walow waajib qudhaba ha loo diido ama xaaraan qudha ha lagu khasbo beledkaa inuu ka hijroodo ayaa waajib noqonaysa yani waxa weeye saas yadaa bay markaa noqonaysa haddii laga hijroon waayona waa lagu dembaabayaa dembi baa baaqi aho sugnaanshaha lagu sii sugnaanaya mar walba dembi baa uga socda mar walba dembi ayaa uga socda markaa saas aawadeed yani taasna saas weeye walaakin jihaadun waa niya jihaadkiiyo niyadu waxa weye waa baaqi iyaga lama nasakhin haddii markaa laydinka bixitaan dalbo oo amiirka ama marka imaamku idin amro inaad soo baxdaan oo jihaadkii u baxdaan fanfiruu baxa waxay ka mid tahay xaaladaha jihaadku noqdo farducayn cayn ida istanfara alimaam hadduu imaamku istinfaar sameeyo u yidhahdo baxa jihaadka u baxa ama cid khaasaba istinfaarka u ka dalbay cid gaaruu ka dalbay oo u yidhi bax oo jihaadka u bax ama si caama ayuu marka istinfaar u sameeyey yacni wuxuu noqonayaa jihaadkii farducayn buu noqonayaa fardu kifaayihi waa ka baxayaa maa lakum ida qiila lakum unfiruu fii sabiili illahi iftaqaltum ila alard aradiitum bilxayaati addunya min alaakhira yani waxaa laynoo sheegay maxaa idin sugnaaday muminiinta la canaananayaa marka laydinku yidhahdo baxa oo jihaadka u baxa maxaa u bixi laadiin baxa waida stunfirtum fanfiruu marka axwaasha markaa jihaadku farducaynka noqonaya ka mid tahay asaalatan jihaadku waa fardu kifaaya laakiin xaaladaha qaarkood buu farducayn noqdaa xaalaadku farducaynka noqdana waxaa ka mid ah ida istanfara alimaam ama cid khaasa istinfaar ha ku sameeyo ha yidhahdo bax ama waxaweye si caamaba ha u yidhaahdee wuxuu noqonayaa fardu ayuu markaa noqonaya fardu ayuu markaa noqonaya Eh, halkaasaynu ku joojinaynaa eh, bal insha allah waa ku dadaalaynaa inaynu kordhino dersiga laakiin marka mawduucan baa kollay muhim ahaa marka in xoogaa la yaro sharxo oo mawduuc sidiisa isaga ballaaran kitaabka shuruuxdiisa waxaan baraarujinayaa kitaabkan daliilulfaarixiinka dabcaddan daarulfayxaa way fiican tahay laakiin waxaa jirta nuskho waagii hore ay taabiceen oo akhtaa badnayd oo ay ka cudurdaarteen daarulfayxaa ay ka cudurdaarteen baa jirtay marka waxa weeye dabca uula hadday noqoto markaysa markaa daarulfayxaa yani markaa daliil faalixiinka waa inay ku taallaa icaadatu dabcati aluulaa ee dabcatuluulaa keliya hadday ku taallo waa nuskhaday ka cudur daarteenee akhtaada badnayd weeyaan marka taana sidaas markaa ha loogu baraarugsanaado waa icaadatu dabcati aluulaa daaru fayxa hadday tahay taasaa markaysa markaa waxa fiican oo markii dambe ay dib ugu noqdeen oo ay markaa hagaajiyeen halkaa inugu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha illa anta astaqfiruka